bsm اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لlh رb العaalمين وslى اllه وslm عlى نabiyina mحamed وعlى آlih وصaxbih وslm أجmaعin ama bعdu waxaan soo haynay kitaabkii kashfu shubuhaat lilimaam alcalaamة mxamed bn cabdilwahaab aلtamimiy raximah اllahu tacaala waxa uu yihi sheekh uu kasoo hadlay qofku shubuhaadkii ayuu ka jawaabayey ay dadka mushrikiinta ahaa zamankiisa ay la imaadeen ama dadkii iyagu markaa shirkiga u doodayey ay la imaadeen ama can cilmin ha uga doodaan ama can jahlin ha ah kaga doodaanbae eh. waxyaabaha marka eh, uu sheegay waxaa ka mid ahayd oo noogu soo dambeysay <clears throat> kala saaridda la kala saarayo asnaamta iyo saalixiinta oo xagga cibaadada lagu kala saarayo inaanay tafriiq lahayn kala saarid inayna lahaynoo sida aan dhagax in loo caabudo aan loo baahnayn ayaa nebina in loo caabudo aan loo baahnayn in kaana dhagax iyo nebi hadda aanay isku mid ahaynoo la ogyahay haddana laakiin masalada cibaadada midna lama ogolo midkoodna lama ogolo in la caabudo oo xaqi alla la siiyo taa marka uu soo kala caddeeyey wuxuuna tilmaamay gaaladu inay u qeybsanaayeen qeyb iyagu markaa dhagaxda caabuddo asnaamta iyo qeyb saalixiinta caabuddo dhammaantoodna waa lawaa lagu gaalnimo xugmiyey nebiguna waa la dagaalamay sala allahu caleyh waalihi wasalama marka waxaa kaloo uu tilmaamay <clears throat> haddii uu yidhaahdo marka anugu alla unbaan caabudaa laakiin iltijaagan iyo ducadan cibaado ma aha ducadan aan baryidan aan baryayo cibaado ma aha haddii uu yidhaahdo waxaa ku tiraahdaa buu yidhi ma qiraysaa in alla uu kugu farad yeelay in cibaadada isaga loo khaalis yeelo loo baraxtiro xaq allana inay tahay haddii uu yidhaahdo haa marka waxaa ku leedahay de iyo cadday waxa alla uu kugu farad yeelay ee in loo khaalis yeelaa ay tahay ee eh, isaga uu xaqi xaqa uu kugu leeyahayna ay tahay eh, i cadday baad leedahay haddii uu garanayana waa sidii la rabay haddaanu garanaynina u cadday adiga markaa u sheeg oo waxaad ku tiraahdaa udcuu rabbakum tadarucan wa khufiya inahu laa yuxibu lmuctadiin eh, haddii marka uu ogaadood ogeysiisa arrintaa iyada ah waxaad tiraahdaa cibaado ma tahay in ducadan udcuu rabbakum tadarucan wa khufya aayaddii haddii aad u aqriso Ah, ducada alla la baryaya cibaado ma tahay mase ma aha waxaa qasaba inuu haa ku yidhaahdo maxaa yeeley xadiidkii nebigana wuxuu ahaa adducaau huwa alcibaada ayuu ahaa haddii uu marka intaa uu yidhaahdo sidaa uu yeelo marka waxaad ku tiraahdaa buu yidhi faqul lahu idaa aqrarta annahaa cibaadatun haddii aad qirtay inay cibaado tahay baryadu wa dacawta allaha alla aad caabuddo alla aada bariso leylan wanahaara habeen iyo maalin khawfan wa tamacaa adigoo cabsanaya iyo adiga oo ciqaabka alla ka baqayo oo alla ka baqayo iyo adiga oo damcayo alla naxariistiisa damcayo damc kaaga jiro huma dacawta marka aadaad aada bariso tuugto fii tilka alxaajati dantaas nebiya nebi aad tuugto oo a yacni waxaa nebi aanu awoodi karin aa ka tuugto ayb aw hayrahu ama wax alla mooyaane cid kaleba aanay awoodi karin aada nebi markaa weydiisato aw hayrahu ama hayrkii maxaa yala xadiidka idaa sa'alta fas'al illah saasay culimadu u macneeyaan yacnii bani aadamka su-aashiisa waa laba un hadday tahay su-aal bani aadamku uu awoodi karo ku siin karo sabab alla kaaga dhigi karo waxaa weeyaan bilaa macno inaad u weydiisataa ma banaana iyadoo laftirkeeda waa xaaraam oo nebiga caleyhi isalaatu wasalaam bacdi saxaaba waa tii kula baayactamay xadiidkii cawf ibni maalik wuxuu kula baayactamay uu yidhi alaa tubaayicuunii miyaydnan ila mubaayacoonaynin markaasay dhaheen yaa rasuul allah qad baayacnaak waa kula mubaayacoonay saddex jeer buu ku celceliyey markii dambena waxa uu yidhi waxa uu kula mubaayacooday inay alla keliya caabudaan ilaa markii dambe uu salaada oogaan iyo kelmad bau hoos u yidhi marka waxa uu yidhi wa anlaa tas'alu nnaas dadka waxba ha weydiisanina dadka ha baryinina saxaabadaa marka waa dabaqeen oo arrintaa yacni weliba midkood haddii uu jeedalkiisa uu faraska ku karbaashayo uu ka dhaco qof iisoo qaba ma dhehaynin iyagoo dabaqaya intaa yacni marka su-aasha xadiidkii kale qabiisata bni mukhaariqna waxa bani aadamka uu haystee lacag iyo yacni ama aada wax ka barisaa waxa weeyaan isagu awoodayey ayaa bilaa haddaad si xaaraama maalbadsi u weydiisanaysaa waa xaaraam ayaa lagu tilmaamay soo ma garanin haddii danan kuu geysanada way bannaan tahay ayb su-aasha cilmiga iyadu waaba laysfarayba fasaluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun waxaasoo dhan waa wax bani aadamka uu awoodayo oo yacni sabab lo u noqon karo laakiinse wax bani aadamku sabab aanu u noqon karin roob keenidiisoo kale axad ilmo in ilmo lagu hibeeyaa rabtaa roob baad doonaysaa hidaaye ayaa rabtaa hidaayo hanuun hanuunkiyaa bixiya allah bixiya subxaana wa tacaala hidaayatu tawfiiq nebigana waaba laga anfiyey waxaa la yidhi innaka laa tahdii man axbabta jannadaa ka mida naar in lagaa magangeliyaa ka mida sharta shaydaankaa ka mida yaa kaa xijaabi karo alla unbaa kaa celin karo waxyaabaha noocaas oo kale haddaad alla keyrkii aalato idaa sa'alta fas'al illaah midka xadiidka ay ku sheegaan culummada weyn saasay u kala qaadaan su-aasha marka waxay ku leeyihin ayagoo haddaad tiraahdo war ilaahay keyrkii haddii la tuugo waa shirki baa lagu dhacayaa oo qofkan niyo hebelo kun shilin isii haddaad tiraahdeed ma shirki baa lagu dhacay bay kuleyn saasaad uga jawaabaysaa ashyaadaa kale laba a ah, nacam kunka shilin haddaad maalbadsi u warsanaysaa shirki maaha waa xaaraam laakiin laakiin haddaad kun shilin weydiisato axad qabri ku jira iyada waa shirki sababtoo ah kunna ma haayo isagu nacam soo ma garanin asbaabihii wax ku bixinayana gacan kuma haayo ayb laakiin waxa ilaahay bani aadam nool ama mid dhintayna wax aanu awoodba sababba uunan u noqon karinaa jirto oay ka mid tahay middaan yacni aan sheegayn oo kale ayb hidaaye isii oo kale iyo oo yani qalbiga ii geli iyo yani inaad la timaado waxyaabaha aan sheegaynay oo kale taa iyado maya marka huma dacawta aada bariso ood tuugto fii tilka alxaajati xaajada dhexdeeda nebiya nebi oo gayrahu ama hayrkii hal ashragta ma la wadaajisay fii cibaadati illahi ilaahay cibaadadiisa dhexdeeda hayrahu hayrkii ma la wadaajisay falaa budda waxaa qasaba an yaquula inuu yidhaahdo nacam haa yani falaa budda lana yani falaa budda lahu nam ay falaa mufaaraqata lahu ka faaruq noqosho inuu ka baxsado ama uu ka faaruq noqdaa uma sugnaanin isaga laada waa naafiya buddadaasna waa ismullah weeyaan lahu baana marka loo soo qadaraa yacni qabar ahaan loogu keenaa waxyaabaha waxay ka mid tahay alfaad marka icraabteedu ay yacni hariibka ay tahay kalimaadka hariibka icraabteeda bacdi alculamaana waxay ka alifeen rasaa'il bayba ka alifeen oo culimadii hore ah ayb falaa budda waxaanu isagu ka maarmayno qasabba ah an yaquula inuu yidhaahdo nacam inuu yidhahdo ha qasab waxaa inuu ahaa yidhaahdo ayb maxaa yeele wuxuu soo qiray duco inay cibaado tahay haddii aad shayga aada qirtay inay inuu cibaado yahay haddaad alla habeen iyo maalin adoo baryayo aad hal xaajo aada ku dhex darto nebi ama keyrkii ma noqonaysaa inaad cibaadada ilaahay keyrkii la wadaajisa hah jawaabtu nacam bay noqonaysaa faqul lahu waxaa ku tiraahdaa qaala allahu tacaala alla waxa uu yidhi mid kalea loo soo gudbayaa marka hadda alla waxa uu yidhi fasalli lirabbika rabbigaa u tuko wanxar gowrac ay lirabbika u gowrac waxaa laga garanaa siyaaqa nacam marka wanxar ay lirabbika waxaa laga garanaa siyaaqa hore fasalli lirabbikada ka horeyso waxay la mid tahay qowluhu tacaala oo kale saraabiila taqiikum alxara wasaraabiila taqiikum ba'sakum iyo saasoo kale nacam iyo lowlaa kitaabu min allahi sabaqa lamasakum fima akhadtum fiihi cadaabun cadiim nacam ayb aayaddii waxay ku mithaalin jireen ayb ma kana linabiyin ma kana linabiyin an takuna lahu asraa xataa yudkina fi lardi turiiduuna carada adunya wallahu yuriidu alaakhira ay carad alaakhira ta horaa laga garanaa fasalli lirabbika rabbigaa u tuko wanxar ay lirabbika rabbigaana u gowrac fa idaa adacta allaaha haddaad alla adeecdo wanaxarta lahu aada isaga u gowracdo hal haadihi cibaadatun cibaado ma tahay tani mase ma aha rabbigaabaad adee amarkan baad qaadatay rabbi baad adeecday waa u gowracday bismi illahi allahu akbar baa tiri allaad ku weynaysay ood u gowracday dartii cibaado ma tahay mase ma aha falaabudda waxaanu ka maarmaynin oo qasab ku ah an yaquula inuu yidhahdo nacam haa faqul lahu waxaa ku tiraahdaa idaa naxarta haddaad u gowracdo limakhluuqin makhluuq nebiyin nebi aw jinniyin ama jinni ow hayrihima ama heyrkiis a wax u gowracdo hal ashragta warniyahow ma la wadaajisay fii hadihi alcibaadati cibaadadan hayr allahi ilaahay heyrkii ma la wadaajisay falaa budda an yaquula nacam inuu ku yidhaahdo markaa ayb dadka booranaa iyo mingiska tumo maxay noqonayaan marka mushrikiinay noqonayaan mushrikiin ayay noqonayaanoo jinnigay wax u gowracaan jinnigay yidhaahdaan cudurkaagii waa la arkay caafimaadkaagii keen oo la imow caafimaadna ma haysto cudurna ma haysto soo ma garanin dadkaa la gaalaysiinaya lagu leeyahay marka ummadan eh, ahlu qiblo waa dhaafaa lagu leeyahy naam de ahlu qiblo haddii uu yahay sheekhuna waa keeni doonaaye ma salaad uu tukaday iyo laa ilaha illah uu ku qowlay bismiya maba buraysa maya iyada marka nacam maba buraysa maya marka tawxiidku isaga ma ma buraya maya dadkeenna soomaalida fahamkaa inay yacni ka waantoobaan weeyaan ayb mana furayno albaab takfiirin oo dadka caamka in la takfiiriyo albaabkeedana furi mayna nacam laakiin qofkii kufri ku dhacay ee mutaystayna in la takfiiriyo ee shuruudii ku tawafurta mawaanicdiina laga waayey adiga islaam uma soo iibi kartid nacam islaamka suuqa ma yaala nacam midda kale islaamnimaduna ma ahan magaca qofka iyo yacni soomaali haddii uu yahay bis waa iska muslim iyo ma ma ahan nacam islaamnimadu waa wasfi waay ayb wasfi weeyaan wasfigana waa buraa waxbuu ku buraa waxna waa ku waa ku waa shuruudana waa leeyahay saa in loo fahmo waay dad dhanoo culamaa laga yaabaa inay ka arrinta iyada ay ka maqan tahayba nacam soo ma garan oo dadka booranaha iyo mingiska garaaca ahlu qible ay u yihiinaa jira nacam maca daalika markay gowracayaan xoolaha bisinka laga dhaafaa laleeyahay sababta ah waa maxa jinnigiyaa loogu dhowaanayay kuleeyihin xoolahan ma ninkaas ma jinniba weyney mase alloo weyneynaya subxaanahu watacaala ayb faqul lahu waxaa ku tirahdaa idaa naxarta limakhluuqin haddaad u gowracda makhluuq nebiyin kuwana xooluhu waxaa weeyaan waxay u gowracaan owliya neefkan yaa iskale marka horeyba kuleeyihin neefkan sheekh cabdulqaadir a iskale oo maxaad ku samaynaysaa marka la gaaro bishiisa sheekh cabdilqaadir neefkiisii waa waa loo gowraca isaga hadda dadka ayagii afkooda ka dhahayeen nacam markaasay kuleeyihin maya maya wax loo dadkan ilaahay waa yaqaanaanay kuleeyihin bismi illaahi ay dhahan markay gowracayaan bismillaahi allahu akbar haddaad bismillaahi allahu akbar dhahdo qasadkaaga aada ku weyneynaysaa sheekh cabdulqaadir ou yahay isinkaa waxba tari maayo nacam oo waxay noqonaysaa marka wamaa dubixa cala nusubi laba waayo wamaa uhila ligayr illahi wamaa dubixa cala nusub wamaa dubixa cala nusubi lama rabo marka taa ayb owna nacam idaa naxarta limaqluuqin hadaad u gowracda nebiyi nebi aa u gowracdo ka bedel nebi aa u gowracdo aw jinniyin ama jinni aa u gowracdo aw gayrihima ama keyrkood aada u gowracdo hal ashragta fii hadihi alcibaadati cibaadadan ma la wadaajisaa hayr allahi ilaahay hayrkiis falaa budda an yaquula nacam dabxiguna hadda aayaddiisuu sheegay fasalli lirabbika wanxar waa amar alla waay waa cibaado qul ina salaatii wa nusukii wa maxyaaya wa mamaatii lilahi rabbi alcaalamiin laa shariika lah wabidalika umirtu wa ana awalulmuslimiin waaya nabiguna wuxuu yihi xadiidkii cali bn abi aalib fii saxiixi muslim lacana allahu man dabxa ligayr illah allaha lacnado ilahay heyrkii qofkii u gowraco waqul lahu waxaa ku tiraahdaa aydan noqode waa masder marka min aada yaidu aydan weyaan waqul lahu waxaa ku tiraahdaa aydan noqode almushrikuuna mushrikiintu alladiina kuwaas oo nasala fiihim lqur'aanu qur-aanka uu kusoo degay dhexdooda hal kaanuu ma ahaayeen yacbuduuna almalaa'ikata inay caabudayaan malaa'igta wasaalixiina inay caabudayaan saalixiinta wallaata laata ay caabudayaan iyo wagayra dalika iyo keyrkood falaa waxaa qasaba an yaquula nacam inuu ku yidhaahda hah de inay laata caabudayna afara'aytum laata waalcuzaa laatana ku siyar waxay sheegeen inuu ahaa kaana rajulan yaludtu sawiiqa lilxujaaj sawiiqa yani ayuu wuxuu u qooshi jiray xujaa eh, dadka soo xajinayo ayuu soori jiray ayuu aada u marti soori jiray baalkaa sawiiqa ayuu saloolka ayuu u ayuu u samey jiray oo biyo inta ugu u qoosho ayuu markaayuu ku nafaqey jiray nin saalixa buu ahaa marka salaaxiisaasay marka wax uga ictiqaadiyeen soo ma garanin ayib malaa-igna hadda waa caabudaanoo dee meelo badan baaba ilaahay qur-aankiisa oo kaga waramay ayib laakiin waxaan saalixa iyo malaa'igta waxa ay caabudayaan xaqiiqatan jinni weeyaan shaydaan weeyaan waxay caabudayaan ila isagaa u diray moogtaha walidalika alla waa ka dhahay bal kaanuu yacbuduuna aljinna ayb laakiin iyagu malaa'iga inay caabudayaanay soo haysaan waayahay falaa budda an yaquula nacam inuu yihahdaa qasaba faqul lahu waxaa ku tiraahdaa wahal kaanat cibaadatuhum cibaadadoodu ma waxay ahayd iyaahum iyaga ay caabudayaan ilaa fi ducaa'i duca un mooyaane baryo iyo wadabxi gowrac iyo waliltijaa'i iyo magangal mooyaane iyo wanaxwi daalika waxay lamida ah mooyaane ma wax kaley ahayd taana weydii ugu dar oo waxaad tidhaahdaa cibaadadooda ay caabudi jireen dadka malaa'igta iyo saalixiinta iyo laarta oo ma waxayba ahayd ila ducaa baryo ilaa fi ducaai ducada dhexdeeda mooyaane wadabxi gowraci mooyaane waliltijaa'i iyo magangal waanahu kana rijaalu min alinsi yacuuduuna birijaalin min aljini fazaaduuhum rahaqa wanaxwi dalika iyo wixii lamida wailaa dese sidaa ahayn fahum iyagu muqiruuna wailaa fahum iyagu muqiruuna kuwa qirsan bay ahaayeen annahum iyagu cabiiduhu inay yihiin alla addoommadiisa wa taxta qahriillaahi ilaahay maamulkiisa iyo yacnii qaarigiisa inay ku sugan yihiin hoostiisa inay yihiin wa anna allaha allana huwa aladii midka inuu yahay yudabbiru lamra arrinka maamulo walaakin dacawhum way baryeen waltaja-uu ilayhim way magangaleen liljaahi liajli ljaahi jaahoodaa dartii washafaacati shafaaca ka goobideeda darteed wahaadaa kanina daahirun mid muuqda weeyaan jiddan aada u muuqanayo waaya marka wuxuu ku yidhi halkaanna cibaadadii ay malaaigta ama saalixiinta ay caabudeen iyo laata duco unbay ahayd wax kale maaha iyo gowrac iyo iltijaa maxaa yeelay intaa unbay ahayd sababtoo ah way qirsanaayeen inay addoomo alle yihiin haddii la weydiiyo laatay allah miyaa may bay ku leeyihin yani waxaan ujeeda haddii la weydiiyo laate eh, ma ma makhluuq yaa isaga miyaa wax abuuray haddii la yaraa may bay leeyihin may isaga waxuma abuurin bal isagaa la abuuray ku dhahayaan magaran eh, ayb malaaigtu maxay yihiin eh, iyagaa wax abuura mase waa la abuuray waa la abuuray kuleeyihin ayb wa ilaa fahum iyagu muqiruuna kuwa qirsan bay ahaayeen annahum cabiiduhu waxyaabaha inay alla addoommadiisu ay yihiin oo isaga uu leeyahay yani wa taxta qahri illaahi qahriga alle hoostiisa inay yihiin oo alle yacni qadarka kowniga ee alle ayay u khuduucayaan waay ma ka bixi karaan iraadada ilaahay doonista alle ma ka bixi karaan ayb nacam nusaqada qaar waxaa laga yaaba waxay qorayaan wailaa fahum muqiruuna anahum cabiidun taxta qahri illaahi kuwo kale waxay dhigayaan wailaa fahum muqiruuna anahum cabiidullahi taxta qahrihi wa tasriifihi ayb oo kale u nusaq kale ka ayb iraadada allee kowniga ay ku hoos jiraan mana ka dhex bixi karaan ayb oo taa waa og yihiin walidaalika yani waxyaabaha keenaya in yani la yiraahdo waxyaabaha yacni keenayo nimankan waa soo marnay inay alle subxaana watacaala tadbiirka iyo waxyaabaha ay u ogolaayeen horaan usoo marnay ta kale markay xajinayaan waatay dhihi jireen labayka allaahuma labayk labayka laa shariika lahu ilaa shariikan huwa laka tamlikuhu wamaa malak hal un baan kula aan cibaadada kula wadaajinayna ay dheheen kaasuna waa mid adiga aada iska leedahay oo asagu aan waxba milkininba waxuu haysta lama arka waa sheegayaan soo uma jeedid marka walaakin dacawhum way baryeen waltaja-uu ilayhim way magan galeen liljaahi liajli iljaahi iyo washafaacati wahaada kanina daahirun mid muuqda weeyaan jiddan aada u muuqdo fain qaala haddii uu yidhaahdo atunkiru ma inkiraysaa shafaacata rasuulillaahi sala allahu calayh alihi wasalama nebiga shafaacadiisa miyaad inkiraysaa watabra-u minhaa ma ka beri noqonaysaa shubha kala waa halkaa yacni marka la joogo halkale ka baxaya meel kaley ka baxayaano waxay leeyihiin marka intaasoo kiis lagu soo oogay ee wax loo bayaaniyey looga jawaabay waxay leeyihiin oo shafaacadaa diidan tihiin in badan waxaad maqlaysaa sheekha kitaabka alifay oo la dhahayo shafaacaduu diiday iyo been been waxaad maqlaysaa ay leeyihiin laanow intuu saa usoo qabtay ul ul oo watay ushiisiiyo intuu saa usoo qaaday ayuu wuxuu yidhi ushaan ayaa ka qiimo badan uu yidhi nebi maxamed sala allahu aleyh ali wasalam saasuu yiriyay kuleeyihi maxamed ibn cabdilwahaab hadda meeluu ku yidhina lama haayo kutubtiisii waa kuwaana amaa soo saaraan laakiin asagaa wuxuu rabaa wax uu adiga kaa fahmay fahm qalloocanoo adiga uu kaa fahmay buu rabaa inuu kugu maxkamadeeyo haddana waa nin marka fahamkiina asaa wato maxkamaddii asaa joogo xukunkiina asaa inuu kugu qaadan rabo saca maaha oo marka maalan wuxuu maqlayaa iyadoo la dhahayo nebiga qeyb ma oga nebiga tasarufka koonka waxba kuma laha nebiga naftiisa iyo dur uma haayo qul laa amliku linafsii nafcan walaa daran ayuu maqlayaa ma ogtahay markaasu wuxuu leeyahay maya waxaa weeyaan ninkaani waa nebiga wuxuu kuleeyahay ayadaa mark markuu maqlay yani hadalkaas ayuu wuxuu u bedelayaa hadalkan waxaa ka dhalanaya uu kuleeyahay macnihiisa ul ul ushaan waxbay tartaa waxbaan ku qabsadaa ushaan waxbay tartaa waxbaan ku qabsadaa laakiin ushaan yani laakiin nebi maxamed waxba iima tari karo yani nebi maxamed nafci dur male marka la yidhaahdo sala allahu alayh waali wasalama iyo wuxuu ka isagaa marka wuxuu ka fahmayaa ulaa ka qiimo badan buu ka fahmayaa hadhowna marka isagaa yidi buu ku dhahayaa war xaggee ku yidhi ee warkiisaaba saas oo ku leeyahay waxaas marka waxaa weeyaan laazimulmadhab de culamaau ahli sunna cadaaladooda waxaa ka mida iyo raxmadooda iyo naxariistooda waxaa ka mida inaynan laazimu madhabi mukhaalifihim inaynan madhab uga dhigin ninka iyaga khilaafsan warkiisa waxa ka dhalanaya madhab ugama dhigaan kuwaanuna iska dhaaf wax madhabka madhabkan yacni nebiga calayhi salaatu wasalaam keyb ma oga nafci iyo dur isuma hayo alla unbaa u hayo laasimkeedana waa xaq waay dabcan markaas iyagu wax been fahamkoodii bay rabaan adiga inay laazim kaaga dhigaan hadhowna marka ay kugu maxkamadayaan ama mushkilada marka aadka iyo aadka u badan bay ka mid tahay fa in qaala haddii la yidhaahdo atunkiru ma inkiraysaa shafaacata rasuuli rasuulillahi sala allahu alayh waali wasalama nabiga shafaacadiisa watabra-u minha ma ka beri noqonaysaa fiirsa marka waa kanaaya faqul waxaad tiraahdaa laa unkiruhaa aniga inkiri maayo shafaacada nebiga walaa atabara-u minha kana beri noqon maayo saa ku dheh bal huwa sala allahu calayhi waalihi wasalama nebigu ashaaficu weeyaan midka shafeeco almushafacu ee laga shafeeco aqbalayo ee laga erga aqbalayo wa arjuu waxaanan rajaynayaa shafaacatahu aniga laftirkayga shafaacadiisaan rajaynayaa walaakina ashafaacata shafaacaduse kullahaa dhammaanteed lilaahi bay u sugnaatay maadaama isagu uu shafaacada aqbalo nebi maxamedna uunan u shafeeci karin ilaa cidow alla u aqbalay shafaacada mooyaane aniga waxaan ogaa shafaacada allahna subxaanahu watacaala dhammaanteed allah iska leh kamaa qaala tacaala siduu alla u yidhi qul waxaa tidhaahdaa lilaahi alla oo keliya unbay ashafaacatu shafaacada u sugnaatay jamiican xaal ay tahay dhammaanteed ayb aayadda marka xasri baa ku jiro oo waxaa weeyaan maquulu qowlkii mubtada ee khabar buu noqday lilaahidaana waa khabarkii oo lasoo hormariyey ay ashafaacatu lilaahi bay ahayd lilaahi shafaacatu baa la yidhi cilmiga macaaniga ahna cilmulmacaanigana taqdiimu maa xaquhu taakhiiru yufiidu alxasra wixii in la dib dhigaa ay ahayd haddii lasoo hormariyo wax xasri la yidhaahdaa laga faa-iideystaa oo ah in yacni arrinkaa lagu koobay yacni shafaacoo dhan aayadda waxaa laga faa-iideysanayaa allah lagu koobay subxaanahu wa tacaala ayb marka waxa uu yidhi shafaacoo dhan marka allah lagu koobayaa jamiican xaal ay tahay dhammaanteed oo qofka aan xataa aqoonin oo xasri in laga faa usluubkan aan aqoonin jamiicanta ha arko oo jamiican yacni shafaaco ideylkeed allah iska leh dhammaanteed waxbaa ka reebi <clears throat> waayahay baabkan shafaacada marka marka la joogo shafaacada ayib baabkan shafaacada marka laga hadlayo la joogo dadku waa laba daraf iyo wasad daraf waxaa weeyaan shafaaco oo waxay sugayaan shafaaca shirkiya shafaaco oo makhluuqa qaar bay waxay ka dhigayaan in allaba aynan idinba uga baahnayn oo iska shafaacadooda meel ama waxay shafaacada ka goobayaan cid aan lahaynba waasay mushrikiintu yeeli jireen oo wayacbuduuna min duuni illahi maa laa yaduruhum walaa yanfacuhum wayaquuluuna haaulaa'i shufacaauna cinda allah sanamaa shafaaco laga goobayaa waxaa shafaaco laga goobayaa marka waxaa weeyaan jinni waxaa shafaaco laga goobayaa axad aan la ogeynba meesha oo alle ka taagan yahay subxaanahu wa tacaala soo ma garan qoladaa marka waxaa weeyaan shafaaco bilaa shuruud abay sugayaan shafaaco aan shuruud ku xirnayn ayay sugayaanoo ceed wax kasta wax kasta erge unbay ka rabaan kuwaasuna marka waxaa weeyaan kuwa dada yacni dadkan hadda khuraafiyiinta ah waa noocaas shafaacadooda waa shafaaca shirkiya <clears throat> maxaa yeele waxay gaareen inay yidhaahdaan dariiqa hiblaayo ciddii ku jirtaaba mabal cadaabayo inay yidhaahdaan maxay tahay waxaas marka sababtaa wixii dariiqa laaga ku jira waxaa u shafeecaya sheekha dariiqada ayaa u shafeecaya ayb marka de waxaa dariiqada hiblaaga ku jira sheekhu in loo idmaayo inaan loo idmaynin maxaad ka garan adiga nacam qaarkood waxay yidhaahdeen waman biariiqi jiilaani najaa min xarri niiraani waman biariiqi jiilaani waxa uu yihi ariiqa jiilaani qofka ku jiro oo dariiqada qaadiriyada ku jiro najaa min xarri niiraani wuxuu ka badbaaday yacni naaraha kulaylkeedu ka badbaaday yaa dhihi kara qaadiriyo dhan naarra waa ka badbaadeen waxaad dhihi karta maada oo kale taariku salaadyaaba ku jiraba nacam kuwa taariku salaadyoon salaadiiba tukanaynin baaba ku jiraba oo islaamkoodiiba laysku haysto oo siyaarada iyo marka la gaarana hore ka boobayo ordayo oo samaynaya marka ayagu yacni siyaaradii marka qaybtii hore kaga jiro qaybtii hore kaga jiro soo ma garanin ayib marka waxaa kaloo iyadana waxaa kaloo iyadana meesha taallo eh, way badan yihiin marka kuwaas oo kale ilaa qaarkood marka ay yidhaahdeen eh, waxa alla marka wax ku xiranba ka dhigi maayaan yaa akrama alkhalqi maa man aluudu bihi siwaaka cinda xuduudi alxaaditsi alcamami ninkii busiri ahna saas saasuu yidhi busiri marka hal in la ogaado waa lagama maarmaan buusiiri hadda nin culamo ah ma ahayn oo culumonimo lagu yaqaan maba ahaynba bal nin wuxuu iska ahaa yacni xaalkiisa la ogyahay markii dambe wuxuu yidhi kanbow burdahan bou akhriyey oo nin markaa adiib ah bou ahaa ayb marka ninkaa isaga eh, isaguna <clears throat> sidaa buu yidhi yaa akram alkhalqi maalii man aluudu bi yaan leeyahay oon magan galaa buu yidhi markay xaadisada adag markay dhacdo caamkaa markay dhacdo aan cid kaleoon magan gala maba qababa nebi un um baan magangelayaa nebiga lama magangela allah la magangelaa subxaana watacaala shafaacada aakhirana hadduu alla kaa siiyo unbaad um ka heli kartaa nebiga caleyhi isalaatu wassalaam shafaacada alle hadduu kaa siiyaad ka heli kartaa oo xadiidkii saxiixeynka ama saxiixa ku sugnaa wuxuu ahaa fa yuxaddu lii xaddan nabigu wuxuu yidhi waa la ii xadaynaya intaanu shafeec baa la dhahayaa xagga kale uma gudbi karo shafaacada marka qoladaa iyagu marka shafaacadoodu aada iyo aad ilaa qaarkood waxay gaarsiiyaan ninkii sheekh hebel arko oo fiiriyo oo wejigiisa sheikha arko naar maba arkayo kuleeyihin eh, hadduu gaal arka ka waran marka nin gaalnimo ku dhinta hadduu arko waxaasoo dhan marka waa quluwi shafaacada qolada labaad ama daa'ifada labaad waxaa weeyaan kuwa iyagu markaas qabo inkira shafaacada khawaarijta iyo muctasilada weeyaan oo iyagu shafaacada shafaacada yacni shafaacatu nabiyi sala allahu calayh waali wasalama liahli lkabaa'ir way inkiraan ahlu kabaa-irta dadka dunuubta waaweyn ku koro ee naarta la geliyo ama qaar naarta loo diro ee nebiga uu u shafeecayo bacda idnillaahi waa diidayaan waa inkirayaan waxayna qabsanayaan qowluhu tacaala maa lildaalimiina min xamiimin walaa shafiicin yutaac daalimiinta waxuu shafeecayaa ma leh iyo yacnii waxay qabsanayaan marka aayaadka yacni shafaacada laa khullata walaa shafaacata waalkaafiruuna hum aldaalimuun iyo ayadahaas oo kale qabsanayaan ayb min qabli an yaatiya yawmun laa baycun fiihi walaa khullatun walaa shafaacatun waalkaafiruuna hum daalimuun shafaaca ma jirta ay leeyihiin marka taasay ku inkirayaan laakiin daalimiinta shafaacada waxa loo diiday waa daalimiinta daalimna waxaa loo jeedaa mushrigaa laga wadaa sida allaba uu yidhi ina shirka la dulmun cadiim aladiina aamanuu walam yalbisuu iimaanahum bidulmin dulmigu wuxuu u qeybsamaa mid weyn iyo mid dulmun duuna dulmin midka marka dulmiga mushrikiinta yaa loo jeedaayo shafaaco male la leeyahay mushrikiinta weeyaan waxaa la leeyahay shafaaco uma sugnaanino famaa tanfacuhum shafaacatu shaaficiin amaa ummadan laakiin inay shafaaco leedahay oo nebigu u shafeecaya markuu alla u idma kadib alla wuxuu ku sheegay man da ladii yashfacu cindahu ilaa biidnihi inay shafaaco jirta waa kaa marka laakiin ilaa biidnihi weeyaan qoladaa iyagoona axaadiidta faraha badan ee shafaacada kusoo aroortay ayaa radinayso dariiqa wasadka ee ahlu sunnuhu ay qaadeenna waxaa weeyaan shafaacada ilaahay in la weydiisto laga goobo maadaama isaga uu leeyahay isaga uu milkiyey laakiin ambiyada malaa'igta saalixiinta way shafeecayaan shafaacadooduna waa markuu alla u idmo iyo cidda uu alla u idmo inay u shafeecaan waa inuu iyaga alla u idmo maxaa yeele meesha iska hadal ma aha oo alla alla subxaanahu watacaala bal ambiyada ilaahay baa ayaa yacni aan hadli karin maalintaas oo hadalka yacni waxaa weeyaan mar alla markuu alla u idma markuu alla subxaanahu watacaala u idma kabacdi unbaa marka ayay yacni la imaanayaan markaa kadib unbay ayaa shafaacadu ay samaynayaan oo ay la imaanayaan marka ay hadli karaan yaan ujeedaa marka eh, eh, qoladaa iyagu marka dambe yacni malaaigtu iyagu mar eh, waxaan ujeedaa ambiyadii iyo malaa'igtii iyo saalixiintii iyo marka loo idmo kadibay shafeecayaan man da ladii yashfacu cindahu ilaa biidni nebigana calayhi salaatu wasalaam waa ka warramayo shafaacadu markuu in soo bixiyaba in ayaa loo xadidayaa intaas u shafeeca la leeyahay markuu u shafeeco haddana ilaahay buu weydiisanayaa haddana intaa u shafeec baa la dhahayaa marka cidda laba weeyaanu cidda shafeecaysana waa inuu alla u idmo kan loo shafeecayana waa inuu alla u idmo waka min malakin fi samaawaati laa tugnii shafaacathum shayئa ila min bacdi an ya'dana allahu liman yashaau wayardaa walaa yashfacuuna ila liman irtadaa waa ka alla subxaanah wa tacaala u dhahayo marka labada qolaba shafaaco shuruud leh ayay sugayaan ahlu sunnada shafaacada shuruuddeedana waxaa weeyaan axadka loo shafeecayaa horta waa inuu muslim yahay muwaxid uu yahay ayb axadka loo shafeecayaa marka waa inuu muslim yahay oo muwaxid uu yahay xadiidka abi hureyra wuxuu ahaa man ascadu nnaasi bishafaacatika yowma alqiyaamah rasuulka ilaahay ilaahayow shafaacadaada yaa maalinta aakhira ku liibaani og waa kii uu yidhi ascadu nnaasi bishafaacatii yowma alqiyaamah man qaala laa ilaaha ila allahu khaalisan min qalbihi aw kamaa qaala sala allahu calayh ali wasalam marka yacnii muriidkaygu anuu shafaacada waa iska hela waxuu doono ha sameeyo xataa ilaahu mn waxu doona ha noqdo waxa la yidhaha ma jiraan waxaas oo kale ta kale waxaa weeyaan isagoo muslima waana inuu allana raalli uu kaga noqdaa in loo shafeeco markaasaa markaa loo shafeecaya marka shaafica waa in loo shafeeco waa in loo idmo kan loo shafeecayana ee laga ergeynayana waa in loo idmo bacda idn illaahi unbaa marka shafaacadu ay wax taraysaa marka shafaacada midna waa la inkirayaa waa la diidaya nooca la inkirayaa waa maxay waa midda mushrikiinta oo aan wax shuruudaba ku soconinba iyada dawaabidna aan lahayn midda khawaarijta khawaarijta ay waaba inkiraan oo iyagana waa laga beri noqonayaayo shafaacada la sugayaana marka waa noocma waa mid shuruudihii alla qur-aanka ku tilmaamay wadato taas weeyaan marka muwaxidku waxa uu rumaysan yahay shafaacada nebiga dhowr nooc weeyaan mid shafaacatlmawqif baa la yiraha waa laysla wada ogol yahay khawaarij xataa way ogoshahay <coughs> waa midda mowqifka qiyaamaha marka la yimaado ambiyada ay ka caajisayaan oo nabigeena caleyhi salaatu wassalaam ilaahay uu weydiisanayo alla oo u fasaxayo markaa allah fasaxayo alla wa tacaala ayaa fasaxayo waana almaqaamu lmaxmuud weeyaan shafaaco kalena waxaa weeyaan iyadu ahlu kabaa-irta nebigaa taa iska ambiyada iskale saalixiinta iskale yani muminiinta iskale malaa'igta iskale waa kaa shafaaco iyadana waxaa jirto albaabka jannada in malagga taagani albaabka jannada cidaa nebiga ahin ka furi maayo dadka marka ahlu jannada nebigaa u shafeecayo in jannada laga furo marka waa janno furidaana marka xadiid bay iyaduna ku timid ayb waxaa kamid a yacnii nooc toddobaatanka kun ee jannada xisaab la-aanta gelaya dad kamida sida cukaashata bnu muxsan oo kale nebigaa u shafeecayo alla u beriyey allana waa ka mid dhigay ayb nooc waxaa jira shafaaca iyadu aan naarta dadka yacnii abu aalib oo kale nebigu waa u shafeecay laakiin shafaaca aan naarta kasoo saarin bay ahayd oo yani famaa tanfacuhum shafaacatu shaaficiin yani ma anfacayso oo janno gelin mayso waay maxaa yale naf gaalnimo ku dhimata janno geli mayso nebiga adeerkaa wax tartay markii la yidhina waxa uu yidhi inuu u ergeeyey buu sheegay oo markaa yacni labada gomadood looga haayo dhuxul oo madaxiisa ou la karkaraayo dhuxul naareed marka waxa uu tilmaamay haddaynan haddaan aniga aanan aan lahaynna yacni meel wuxuu geli lahaa naarta hoosteeda meel mool ah ayuu ka geli lahaa xadiid muslim ku kusugnaa macnahaasoo kale ayuu lahaa adiga marka shafaacada waxaa weeyaan shafaaco kale waxaa weeyaan iyadana darajaadka dadka jannada galay darajaadkooda in kor loo qaado oo yacni dad jannadii galay darajo laakiin aanay lahayn ayaa ilaahay subxaana wa tacaala uu gaarsiinaya bishafaacati nabiyi sala allahu alayh ali wasalam khawaarij iyo muctasila midda ay diidan ay diidan yihiinna waa shafaacada dadka ahlu naarka ee muslimiinta ah ee iimaankooda ayagu qabay aslul iimaan qabay ee macaasidooda naarta ku galay ee sabab ay u noqotay kasoo saarida naarta laga soo saaray yaynan aaminsanin ayaga shafaacaadka kuwa kale waa ogol yihiin khawaarijtu iyo muctasilada lakiin midaanay diiday nin naar gale laga soo saari maayo ay leeyihiin wax ka naxariis daran ayb marka shafaacadu adu inahaas ayay leedahay hadduu ku yidhaha shafaacada ma inkiraysaa ma ka beri noqonaysaa faqul waxaad tidhaahdaa laa unkiruhaa aniga niyahu inkiri maayo walaa atabara-u minhaa kana beri noqon maayo bal huwa sala allahu calayhi waalihi wasalama nebigu ashaaficu weeyaan mid ergeeyo almushafacu laga erga aqbalayo laga erga aqbalo wa arjuu waxaan rajaynayaa shafaacatahu shafaacadiisa walaakina ashafaacata shafaacaduse kullahaa dhammaanteed lilaahi allay u sugnaatay kamaa qaala tacaala siduu alla uu yidhi qul waxaa tiraa lilaahi alla oo keliya unbay ashafaacatu u sugnaatay jamiican xaal ay tahay dhammaanteed walaa takunuu ilaa bacda idni illaahi aka walaa takuunuu shafaacadii ahaan mayso ilaa bacda idnillaahi alla idinkiisa kadibun mooyaane kamaa qaala tacaala siduu alla uu yidhi man da ladii man waa kee daakaa isaga ah alladii midka waa kee yashfacu ergeynayo cindahu alla agtiisa ka ergeynayo ilaa biidnihi idinkiisa mooyaane ogolaanshadiisa iyo fasaxiisa mooyaane yaa alla ka ergeyn karaa agtiisa <clears throat> ayb <clears throat> walaa yashfacu fii axadin walaa yashfacu fii axadin ilaa bacda an yadana allahu fiihi ayb walaa yashfacu fii axadin axadna ka e, e, walaa yashfacu shafeeci maaya fii axadin axad shanigii ilaa bacda an ya-dana allahu alla markau idmo kadib mooyaane fiihi kaa dhexdiisa kaasi oo u eedma yacni kama qaala tacaala siduu alla u yidhi walaa yashfacuuna u shafeeci maayaan ilaa liman unbay u ergeynayaan irtadaa alla u raalli ka noqday fiiri marka <clears throat> walaa yashfacu dadka shafeecaya ama nebigaba u shafeeci maayo fii axadin axad ilaa bacda an yadana dana allahu fiihi markuu alla u idma mooyaane uu yidhaha hebel u shafeec sidaa uu yidhaahdo ama intaa u shafeec kamaa qaala tacaala walaa yashfacuuna ergeyn maayaan malaa'igtii ilaa liman axad mooyaane irtidaa alla uu raalli ka noqday nacam ilaa liman axad mooyaane irtadaa raadi markaa uu ka noqday wa huwa laa yardaa ila tawxiida wa huwa allana laa yardaa raalli noqon maayo ila tawxiida tawxiidka unbau raalli ka noqdaa qof muwaxid unbau alla raalli ka noqonaya kamaa qaala tacaala siduu alla uu yidhi waman yabtagi qofkii doono hayra alislaami islaamka waxaan ahayn diinan diin ahaan u doono falan yuqbala minhu laga aqbali maayo marka ilaahay islaam bau rabaa iyo tawxiid waa kaa soo ma garana mar haddii marka islaam maahan wax kale aanu aqbalaynin tawxiid isla markaana lagu xiray cidda loo shafeecayo cid alla raalli ka noqday inay tahay de mushrik meesha waxbay uma yaalaan cibaada iska ilaali shafaaca muwaxid cid uga dhow ma laha nacam qof muwaxida ah, yaa shafaacada u dhow <clears throat> laakiin qof tawxiid marka la sheegaba marada ka jafjafanayo waida dukira allahu waxdahu shmaazat quluubu aladiina laa yuuminuuna biاlaakhirah waida dukira aladiina min duunihi ida hum yastabshiruun waidaa dakarta rabaka fi lqur'aani waxdahu wallow calaa adbaarihim nufuura maba dhegeysan karaan waa cararayaan way kadidaayaan alla keliya haddii qur-aanka lagu xuso oo kuwaan maanta dhan maxaa awliyada daba dhigayleen alla keliya alla keliya unbay ku hayaan nacam mushkilo ayb nin dhanoo mar qur-aan fasirayo ayaa wuxuu dadkan kuwaan meelaha hadda taagtaaganuu uu yidhi waxaa ka kheyr badan uu yidhi dadkii hore reebaadiyiyaa ka fiicnaa yuu yidhi maxaa yeele reebaadiyaha kuwaan waxay dhahayaan yidhi maanta dhan ilaahay ilaahay ilaahay unbay leeyihiin reebaadiyuna waxay dhahayaan yidhi ilaahay iyo rasuulka ilaahay iyo awliyada bal ninkaa fiiri ninba wuxuu ku caynayaa ilaahay ilaahay ilaahay ninba wuxuu ku caynayaa allihii abuuray allihii i abuuray baan rabaa aniga goormay goormay noqotay xumaan iyo inxiraaf goormau noqday allahu almustacaan <clears throat> yacni maxkamadda alle dadka uu hor keeni doono yaa yaa yaab leh nacam nin alle u dooday iyo nin alle kheyrkii un u doodayo u dhimanayo afee afar iyo labaatanka sax usoo jeedo inuu u dagaalamo u dhinta rabo wallahi waa yani yani waxyaaba aada iyo aada u kala fog weyaan labadaa qof laba qof aada u kala fog weyaan ilaahayna de cidda xaqiisa u dooda unbaa u dhow subxaanahu wa tacaala faida kaanat ishafaacatu marka waxau yihi shafaacadu haddii ay tahay kulluhaa dhammaanteed lilaahi alla ay usugnaatay mid u sugan ay tahay walaa takuunu aynana ahaanaynin ilaa bacda idnihi kolkau idmo kadib idinkiisa ka gadaale mooyaane si kale walaa takuunu aynana ahaa aysan ahaanaynin ilaa bacda idnihi yacni walaa takuunu aynan ahaanaynin hiya iyadu ilaa bacda idnihi idinkiisa kadib mooyaane ogolaashadiisa walaa yashfacu nabiyu nabiguna aanu shafeecaynin sala allahu alayh wali wasalam walaa hayruhu hayrkiina uunan shafeecaynin fii axadin axad shanigiisa uusan ka shafeecaynin uusan ka ergeynaynin <clears throat> xataa ya'dana dana allahu ilaa alla ou idma fiihi axadkaas alla ou shafaacada u idma mooyaane walaa ya'danu danu u idmaynin alla ilaa liahli tawxiidi ahlu tawxiid mooyaane tabayana laka tabayana waxaa caddaaday ana shafaacata shafaacada kullahaa dhammaanteed lilaahi alle inay usugnaatay wa alubuhaa minhu asagaana ka dalbayaa marka wa alubu waan dalbayaa haa shafaacadii minhu min allahi alla xaggiisaan ka dalbayaa <coughs> fa aquulu waxaan leeyahay allaahuma yaa allaahu allow laa taxrimnii ha iga hoojinin ha iseejinin shafaacatahu nabiga shafaacadiisa allaahumma allow shafichu ka shafaaco aqbal fiihi aniga aniga ilaahu nebigaaga igaga shafaaco aqbal wa amhaala dalika baan dhahayaa nacam iyo wixii taa lamida yaan dhahaya bal fiiri hadalka hadalkan suu cadyahay hadalkaani sida oo waadixa u yahay arag muqadamaadu usoo hormarsan kadibna natiijo kuu sheegay ayb muqadamadu waa maxay waxau ku yidhi faida kaanat ashafaacatu kuluhaa lilah shafaaco dhan haddoo alla leeyahay maxaa kusoo ogaatay qul lilaahi ashafaacatu jamiican walaa takunuu ilaa bacda idnihi shafaacana aynan jiraynin ilaa alla markau idma kadib mooyaane man da ladii yashfacu cindahu ila biidnihi walaa yashfacu nabiyu sala allahu alayh ali wasalam nabigana uunan ergeynaynin walaa gayruhu hayrkiina uunan ergeynaynin fii axadin axad shanigii inuunan ka ergeyneynin xataa ya'dana allahu fiihi ilaa alla ka oo u idmaa axadkaas in loo shafeeco oo walaa yashfacuuna ilaa liman irtadaa weeyaan walaa yadanu ownan alla subxaanahu watacaala ounan u idmaynin walaa ya'danu danu ounan u idmaynin ilaa liahli tawxiidi ahlu tawxiid mooyaane cid kale ounan u idmaynin waman yabtagi gayra alislaami diinan falan yuqbala minhu wahuwa fi laakhirati min alkhaasiriin weeyaan iyadana iyo ascadu nnaasi bishafaacati yowma alqiyaamati man qaala laa ilaaha ila allahu khaalisan min qalbihi waxaasoo adilo ah haddaad soo ogaato hadday sidaa ay wax u jiraan tabayana waxaa caddaada ana shafaacata kulahaa lilah shafaaco dhan inay alla uu leeyahay nacam waxaasoo adilaa qur-aankaa laga keenay sunnadaa laga keenay soo ma garani tabayana waxaa caddaaday ana shafaacata shafaacada kullahaa dhammaanteed lilaahi alla inay u sugnaatay anigu marka haddaad i weydiisay waa adlubuhaa waan dalbayaa shafaacadaasi minhu allaan ka dalbayaa marka waxa dhan hadduu alla leeyahay maan alla weydiista marka oo fa aquulu adlubuhaa shafaacadii baan dalbayaa minhu allaan ka dalbayaa xaggiisa faaquulu waxaan dhahayaa allaahuma yaa allaahu allow laa taxrimnii shafaacatahu marka allaahuma miimkaasi waa yacni yaada la xadfay xarfunidaha la gooyey ayaa ciwad loogaga dhigay markaasa allaahudii baa miim la geliyay allaahuma ayaa la yidhi marka miimkan iyo kii lagaga bedel qaatay ma kulmi karaan oo yaa allaahuma ma banaana yaa allaahuma ma banaana nacam washada ya allaahuma fii qariidi nacam ibnu malik saas camal dhihi jiray ayib marka allaahuma yaa allaahu allow laa taxrimnii ha iga oojinin shafaacatahu shafaacadiisa ha iga hoojinin laa taxrimnii ha iga hoojinin shafaacatahu shafaacadiisa ha iga hoojinin eh, eh, shafaacada nebiga ha iga hoojinin <clears throat> allaahuma ya allahu allow shafichu ergee oo ka erga aqbal fiihi aniga shanigeyga yani aniga shanigeyga ka erga aqbal oo nebiga shafaacadiisa ilaahu ii aqbal oo nebigaaga ka yeel inuu aniga ii shafeeco ila ilaahay baa gacanta igu jirtaa maogtahay ayb waamhaalada hadaa iyo wixii tan lamida bal waa lagu ceebeeyey qoladii am itakaduu min duunihi shufaca qul awalow kaanuu laa yamlikuuna shay-an walaa yacqiluun buu alla subxaana watacaala uu yidhi nacam ayb marka waamhaala haadaa baan dhahayaa sidaa ku dheh marka ninkaani ma shafaaca u inkiray marka qofka sidaan dhahaya shafaaca ma inkirin ee marka de inkirid iyo yacni ninkeeda unbay dhibtaa inkiriddu qofkeeda unbay dhibaysaa ayb faqul fain qaala haddii uu yiraahdo annabiyu fain qaala haddii uu yiraahdo annabiyu sala allahu alayh waali wasalam nebiga ucdiya shafaacata shafaaca la siiyey wa ana aniguna adlubuhu waan dalbayaa mima acdaahu llahu waxuu alla siiyaan ka dalbaa aniga haddii uu ku yirahdo nebiga shafaacaa la siiyey ana nebigaa weydiisanaa wuxuu alla siiyey waaye faljawaabu jawaabtu waxay tahay shubha kale ana allaha acdaahu shafaacata alla shafaacadii ayuu siiyey wanahaaka canhaa alla nebiga shafaacadii waa siiyey wanahaaka can haadaa waa kaa reebay laakiin inaad shafaacada nebiga weydiisatay inaad isaga weydiisato rabaa alle wanahaaka waa kaa reebay can haadaakan waa kaa reebay nusakda qaar waxay dhahayaan nusakda qaar waxa ay leeyihiin wanahaaka an tadcuwa maca allahi axadaa saas saas waa ku qoran ya nusakda qaarna marka waxay leeyahay wanahaaka an tadcuu maca allahi axada inaad alla cid kale la caabuddo alla wuu kaa reebay nebigiisa shafaaco waa siiyey laakiin alla waa kaa reebay inaad adiga alla heyrkii inaad bariso amase wanahaaka waa kaa reebay can haada arrinkan oo kaa reebay arrinkan oo ah in yacni shafaacadii aada nabiga weydiisatay oo nebiga yani xilliga uu noolaa marka arrintan labaa loo kala qaadayaa xilligii nebigu uu noolaa sala allahu caleyh waali wasalama inta loo yimaado waa la dhihi karay nebi allow ilaahay shafaacadaada inuu igeliyo ii bari nebigu waa noolaa marka waa kuu ducayn karay sida roob doontaba nebiga inta loogu tago alla noo bari loo dhihi jiro kale laakiin kolkau dhintay kadib oo alxayaatu albarsakhiya uu galay nebi allow shafaaca isii nebi allow shafaaca isii may ma la dhahaya sidaa naaka can hadakan waa kaa reebay marka sheekh taasuu ishaaraya wa qaala tacaala alla waxau yihi falaa tadcuu ha bariinina maca allahi alla maciise axadan axad ha bariinina nakiratun fi siyaqi nafyi fi siyaqi nahyi tufiidu lcumuum axadkaas ama nebi ha ahaado ama awliye ha ahaado ama waxuu doona ha ahaada ha baryin wa dalabuka adiga dalabkaaga min allaahi alla aad ka jerinaysid shafaacata nabiyihi nebigiisa shafaacadiisa cibaadatun weeyaan iyadoo laftirkeeda inaad alla gacanta u horsato tir ilaahu shafaacadii nabigaaga geli waa cibaado horaan iskula soo ogolaanay arrintaasoo udcuu rabbakum tadarucan wakhufyatan markaan joognay soo ma garanin wa dalabuka adiga dalabkaaga min allaahi alla aad ka dalbato shafaacata nabiyihi nabigiisa shafaacadiisa cibaadatun weeyaan wallaahu allana nahaaka waa kaa reebay an tushrika inaad wadaadi aad wadaag samaysid fii hadihi alcibaadati cibaadadan axadan axad inaad wadaajisid faidaa kunta tadcu llaaha haddaad alla baryayso an yushaficahu fiika haddaad alla bariso inuu nebiga shafaaco ka aqbalo adiga shanigaaga uu shafaaco uga aqbalo fa adichu haddaba marka adeec fii qowlihi ku adeec falaa tadcuu maca allahi axada nacam yacnii waxuu ku leeyahay haddaad alla subxaanahu watacaala aada ka baryaysood rabto in nebigiisa uu kuu shafeeco shafaacada ka aqbalo fa adichu ilaahay waxaad ku adeecdaa fii qowlihi falaa tadcuu maca allahi axada markaad wa markaa waad helaysaa oo maxaa yeele qofka muwaxidkaa ah hela shafaacada waa soo marnay wa aydan noqodee fa ina shafaacata shafaacada ucdiyahaa waa la siiyey hayran nacam ucdiya waa la siiyey haa iyadii hayra nabiyi nabiga hayrkii sala allahu alayh ali wasalam fa ina shafaacata ucdiya haa waa la siiyey iyada marka ucdiya haada mafcuul awalka haadaas ayaa noqonayso mafcuulkii labaad ee acdaa marka hayr allah hayr nabiy sal l slam marka wuxuu yihi wa ayضa faina shafaacata shafaacadu ucdiyahaa waa la siiyey iyadu hayr nabiyi sala allahu aleyh ali wasalam nabiga hayrkii fasaxa waxaa ansaxday ana almalaaikata yashfacuuna malaaigtu inay shafeecayaan walafraada caruurta yaryar ee saqiirtay ee qofka u horumartay yashfacuuna inay ergeynayaan walwliyaaa wliyaaa awliyada yashfacuuna inay ergeynayaan sheikhu awliyadu diidan yahay lagu leeyahy kabacdi ka waran nacam ayb marka ninkii ninkii been sheegay afkiisa unbay ku taallaa nacam yani af caaytamay qofkiisa unbuu ku yaalla waxba ka dhibi maayo nacam soo ma garan ataquulu marka ma dhahaysaa in allaha acdaahum shafaacata alla shafaacuu siiyey fa adlubuhaa minhum ayagaan ka doonayaa marka aniga malaa-igtu waa shafeecaan ilmaha yaryaree saqiiray ee qof ka saqiiray way u shafeecayaan awliyada waa shafeecayaan ma la dhahayaa marka ilmahan shafaaco weydiisanaya hebelow shafaaco isii ilmihii yaryaraa awliyow shafaaco isii sidaa miyaan miya miyaad leedahay buu yidhi in qulta haddaad tidhaha haadaa kan rajacta ilaa cibaadati saalixiin haa haddaad tidhaahdid waxaad u soo laabanaysaa saalixiinta cibaadadooda allatii taas oo dakaraha allahu fii kitaabihi alla uu kitaabkiisa ku xusay <clears throat> wa in qulta haddii aad tirahdid laa maya aad tirahdid anigu ilmaha yaryarkaa shafaaco weydiisan maayo haddaad tirahdid badala qowluka qowlkaagii waa buray acdaahu llaahu shafaacata ilaahay baa nebiga shafaaco siiyey waana adlubuhu mima acdaahu llaahu anna wuxuuan anigana wuxuu alle siiyaan ka dalbayaa oon weydiisanayaa waa kaa iyadana waa buraysaa maa sababta waxay tahay kuwanba ilaahay waa siiyey malaa'igta ma weydiisanaya shafaaco ilmaha yaryarka ayaa saqiiraya ilaahay shafaaco siiyey ma weydiisanaysaa oo ma cunug kaa saqiir oo kale hebelow io shafaac maya haddii uu yidhahda datanna waa nebigana ilaahay shafaaco waa siiya ha weydiisanino dhammaan alla wada weydiiso ilaahay bayna gacan ugu jirtaa dabcan shafaaco marka allihii iska lahaaba maaligii dhabta ahaa weydiiso maxaa cid kale ka weydiin adiga nacam maaligii shafaacada lahaa weydii isagaa marka shafaaco kuu gelinaya nabiga sala allahu alayh wali wasalam <clears throat> nebi maxamedna shafaacadiisa cidda ugu liibaani ogoo heli og markuu sheegayey wuxuu ku tilmaamay inuu yahay shaksiga yacni muwaxidka ah inuu yahay ayb wa in qulta laa haddaad tiraa badala qowluka waa buraya acdaahu llahu shafaacata ahaa wa ana adlubuhu mima acdaahu llah waa yahay fain qaala haddii uu yidhaahdo ana anigu laa ushriku billahi shay-aa waa shubho kale anigu ilaahay cid kale la wadaajin maayo xaasha wakallaa ma inaan la wadaajiyo iska daayo la wadaajin maayo walaakina aliltijaa'a ila asaalixiina laakiin saalixiinta magangalka la magangalayo la cuskanayo laysa bishirkin shirki ma ahan laakiin waxau yidhi anuu ilaahay cibaadada cid kale inaan la wadaajiya uma ogoli laakiin dadkan saalixiintoo la magangalayo la cuskanayo shirki ma aha iyado arrintaa waana midda ay aada u sheeg sheegayaan faqul lahu waxaa ku tiraahdaa idaa kunta tuqiru haddaad qirayso ana allaha alle xarama shirka shirkigu inuu xarimay acdama min taxriimi acdama min taxriimi zinaa zinada xaaraantinimeynteeda si xaaraantinimeynka weyn inuu alla shirkiga xaaraantinimeeyey haddaad qiraysid wa tuqiru waa aqiraysid ana allaha alleh laa yakfiruhu shirkiga inuunan dhaafin haddaan laga toobad keenin famaa haada almru arrinkan waa maxay alladii kaas oo cadamahu llahu alla uu sidaa u weyneeyey wadakara uuna sheegay annahu laa yakfiruhu inuunan dhaafaynin ayib halkaan marka wuxuu leeyahy sheekhu haddii qofka saalixiintaoo loo qasdaa shirki loo la cuskadaa shirki ma aha uu yidhaahdo waxaa leedahay haddaad qirsan tahay ilaahay inuu shirki uga xarimay weliba taxriim ka weyn taxriimka zinada taxriimu zina taxriimka weyn shirkigu inuu alla ka alla xarimay haddaad ogsoon tahay haddaad yacni taaqirayso isla markaana aaqiraysid inaanu alla shirkiga dhaafaynin oonan cafinaynin shirki ciddaan ka toobadkeenin aan loo dhaafaynin in allaha laa yakfiru an yushraka bih wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa weeyaane waxaad haddaba ii sheegtaa famaa hada alamru arrinkan waa maxay alladii cadamahu llahu arrinta alla sidan u weyneeyey taxriimkeeda uu saa u weyneeyey wadakara uuna sheegay anahu laa yakfiruhu inuunan dhaafaynin wadakara uuna sheegay annahu laa yakfiruhu inuunan dhaafaynin bal nin ii sheeg fain innahu laa yadri muu qoraa qoray ya fainahu isagu laa yadri garan maayo ma garanayo isagu nacam nin sidaa ku dhacaya saalixiinto loo qasdoo la cuskada ciyaado ma aha hadda haddaad ogtahay shirkigu inuu zino kataxriimkiisa ah, uu ka weyn yahay alla uunan dhaafaynin ciddaan ka toobad keenin de waa maxay waxaan ilaahay sidaan u weyneynaya marka niho bani aadamkun inuu barto waay waxa alla horta sidaan u weyneynayo in adiga naftirkaaga aad siiso waxaa weeyaan muhimad siiso maaha inaad tiraa waanu lagu dhalay waa ku guursanay eh, weligeynaan ahayn dan kama lihin bal wadaadada qaarkood yani culamaa u suu-a dadka ay u sheegaan oo yidhaahdaan haddaad maqasho wadaad shirki iyo sheegaayo iyo ka dheeraa nacam ka dheeraa wadaad shirki ka hadlaaba nacam walaa tushrikuu iyo <clears throat> wacbudullaha walaa tushrikuu bihi shay-an iyo ka dheeraada nin sheegaya <clears throat> hadda aragta hadda waayahay sharta haddii aadan sharta sharaha ugu waaweyn waa shirkiga haddaadan iska ogaanin saad isaga waardiyeyn kartaa nacam soo ma garan cadowgu yacni xabadda nin yaqaan baa ka cabsan kara nacam soo ma aha xabadda nin yaqaan baa ka gagamban karo ka baqi karo laakiin nin inay wax dishaba aan war u hayninba ka gamban maayo nacam shirkigu ninaan inuu khatar yahayba u haysanin tarabtaraba u qaadanaya nacam bal isagii baaba diin noqonayo masaajidii alle loo dhisay in alle lagu weyneeyaa waxaa lagu weyneynayaa makhluuq kale nacam soo ma arag masaajid aad looga yacnii yacni ilaahay keyrkiis lagu weyneynayo haddii la yidhaha war alle keliya war alle keliya maya maya lagula kuwan waa bidco nacam masaajida ilaahay baa waxaa lagu weyneynaya alla keyrkiisa qof baa waxaad arkaysaa maalkiisii iyo ilmihiisii iyo wax allaale wixii qaaliga uu haystay wuxuu ku bixinayaa cibaadatu hayriillaahi kama kartid waxaan sababta maxaa keenayana marka horewna aan la barinba shirki maa huwa shirku lama barin kelimatu tawxiid macnaheeda loo sheegi maayo maanta dhan iska xatray un baa laleeyahy laa kuwa ugu roon a ah weliba laa ilaha illa allahu ku xatray baa laleeyahy maanta dhan marka qofkii waxan uu xataa ku xadraynayo laa ilaaha illa allahu inta loo fariisiiyo lama baraayo macnaheedu waa khaa-innimo waay waxaas oo kale marka waxa uu yidhi wadakara anahu laanam fa inahu laa yadri garan maayo ma oga faqul lah waxaa ku tiraahdaa marka kayfa tubari'u nafsaka naftaada seed uga beri yeelaysaa min ashirki shirki wa anta adiguna laa tacrifuhu maba taqaanidin ayb weydii aduu qofka yani adaad rabto war shirki ma taqaana maxaa shirki la yidhaahdaa xagga meeqa nooc u qeybsamaa sharcigu muxuu u qeybiyey sababkii asbaabta keentaa maxay tahay ii sheeg hadduu garan waayo hadda been unb hadduu garan waayo marka haddana shirki waa ka dheerahay adigu uu ku yidhaahdo wax iskeenaya ma ahna faqul lahu kayfa sidee baa tubari'u nafsaka naftaada ugaga beri ayaad kaga beri yeelaysaa mina shirki shirki <clears throat> wa anta adiguna walxaal anta adiguna laa tacrifuhu aadanba aqooninba shirki kayfa sidee sideebaa yuxarimu llahu alla uu kaaga xarimaya calayka korkaaga haadaa kan wayadkuru oo u sheegaya anahu laa yakfiruhu inaanu dhaafaynin walaa tas'alu canhu adigana aadanba weydiinayninba waxaas walaa tacrifuhu aadanna garanaynin shay buu ilaahay ku leeyahay ina allaha laa yakfiru an yushraka bihi soo ma garan ayuu ku leeyahay waa kaa xarimay ilaahay shirki qul tacaalow atlu maa xarama rabbukum calaykum anlaa tushrikuu bihi shay-a adigiina maba su-aalaysid culimmadaba dadkeenna u fiirso qofka marka qur-aanka la xifdisiiyo xarowga wiilka marka qur-aanka ay la xifdisiiyo waa la keenayaa yacni maaha in ay xun tahay qur-aankii baa la xifdisiinayaa safiinaa loo bilaabayaa sida salaada loo tukado abu shujaac qaasimi baajuuri tawshiix ayaama meelahaasu ku jirayaa minhaaj buu baranayaa tafsiirka jalaaleynkaa loo laqbaynayaa khalaas qofkaas yacni shiikh weeyaan meelow tegayaa intaas u akrinaya minhaajki iyo tafsiir oo bilaaba minhaaj tafsiir ayb marka aawa culumtii caqiidada marka ilaa intaas waa culumtii furuucdii hadaan yacni dhahno furuuca magacaa ku sheegno ama intaas waxaa weeyaan waa fiqiga camaliga ahaaye ama yacni haddaad doonto waxaad tiraahdaa intaas waa wixii yacni eh, waxyaabihii eh, dadku ay yani cibaadaadkii la sameynayey iyo sida loo guto iyo sida ummadda loo kala saara iyo waa waa cilmi fiican in la bartana ay tahay laakiinse aawa yacni tawxiidkii macnaa laa ilaha illa allah shirki maxaa laga wadaa inteeba u qeybsamaa dadka maa waxaas laga tallaalo nacam inta u bilaaw uu ku yahay safiiradu waa sheegtaa laa macbuuda bixaqin fi lwujuudi ila allah qofka intaas baa khalaas soo socday marka wax kale loo la bari maayo marka tawxiidkii iyo shirkigii kuwa ugu cabqarisan ayaa waxaa la barayaa cilmulkalaam umulbaraahiin iyo sunuusiye iyo yani sunuusiyada umulbaraahiinka iyo jawharatu tawxiidka ayay akhrisanayaan waa maxa iyaguna markaas hal aayad iyo hal xadiid kuma yaalaan marka tawxiid marka waa yahay walaa tas'alu canhu aadanna weydiinayninba sida inay wax kaa maqan yihiinba maba moodidba aadan weydiinaynin walaa tacrifuhu aadanna garanayninba adiga isla markaana aadan garanaynin ayb marka waxyaabahaas qofku inuu markaa see marka uga naftaada seed uga beri yeelaysaa atadunu ma malaynaysa an allaha caza wajalla alle yuxarimuhu inuu xarimayo walaa yubayinuhu lana awnanan noo caddaynaynin ma u malaynay inuu ilaahay shirki inta kaa xarimo uusanna kuu caddaynaynin waa kuu caddeeyey adiga inaad weydiiso weeyaan wabilahi towfiiq wsala allah wasalam calaa nabiyina muxamed wacala aalihi wasaxbihi wasalam